dhegeystayaal dalkiin baa meelo joogtaan si walbadin oo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa barqanimo axada taarikh waxay ku aaseysan tahay kowda bisha januari sanadka qodobadaad barnaamijka ogaal ku dhegeysan doontaan waxaa ka ah wararkii ugu dambeeyey dagaal la sheegay inuu dhex maray xubno ka wada tirsan al-shabaab waad maqli doontaan sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan ra wasaaraha soomaaliya axmed cabdibarre oo mar kale ku celiyay inay muhiim tahay in la qiimeeyo shaqaalaha dowladda inay markaa gutaan waajibaadka ka saaran u shaqaynta dalka waad maqli doontaan waxyaabaha kale aad degeysan doontaan waxaa qayb ka ah taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo sheegay inay markaas sii laba jibaari doonaan howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolada dalka madaxweynaha kuuriyada waqooyiina wuxuu sheegay inay hormarin doonaan hubka nukliyeerka qodobadaas iyo qodobada nugu soo kordha ayaad doontaan ee u diyaargarooba ogaal bahoodiyo hawliyo dhibaatiyo wuxuu hadiima leeyay wan eesayaaye sannad waliba hoodiyo hawl yo dhibaatiyo wuxuu hadiima leeyay wa laga helaayo hadhow lagu xasuustaa wa laga helaayo hadhow lagu xasuustaa kiinohaga ageen noqonoha wayiyay kiinohaga ageen noqonoha wayiyay kiinohaga ageen noqolnohan wayiyay noqolnohan wayiyay barwaaqiyo waan ku haybinayne ilaahay ha kaa dhigo adna hogolda'aysiyo habendhalaad barwaaqiyo nimcan la hadhsan dooniyo cawan lagu heshiiye cawan la hadhsan dooniyo nimcan lagu heshiiye dadkii noo hagaagee noqon la hawayay kii noo hagaagee hibaadaanadeeqi aaga heestaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal istaagaahin maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la dirirayaa tahay shabaab qoraqaada kula dirir gurigaaga haka ijaaran gaarigaaga haka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafuliimaantii way daba socotaa taas cadawaa hal laba ma ah waa shabaab qaraxa shabaab baasow ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiya dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyaneer yaro oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha halidheeraha meelaha baqbaqlaayo shaydaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baaso uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxiraya dembiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas laisku xirxiray kii bixiye dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qaraxu isku xira ma heli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naf naftooda in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaa karo la igalama hadli karo qof shabaab horsidiisaba loo haysto may wallahi ninkaa waa loo yeer waa ku qasbanaay maxkamadiisoo tegay ahlan wasahlan shabaab waay meesha war waa ka bax anaan la iigu imaa karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xeer inanka daba socdo cudurdaar ma lahan wararka hore ibraahim joogal ayaan gudagalana dhegeystayaal aynu ku bilaabnae waxaa lasoo warinayaa in markaa xubno ka wada tirsan shabaab ay ku dagaalameen qeybo kamida ah gobolka mudug gaar ahaan deegaana hoostaga degmada xarardheer ee gobolkaasi mudug waryaheena xasan axmed maxamed oo galmudug inooga soo warama ayaa goor sii horeysay ka wareystay wararkii ugu dambeeyay ee arrimaha eh, cabbaad si tahay ee dhowrka maalmood ee lasoo dhaafiyey ayay ila kala duwan oo deegaanka xaqiijiyeen in muddo dhowr jeera ah ay dagaalameen xubnaha ka watirsan dagaalamayaasha al-shabaab dagaalkaas oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo aliyaale oo u dhexeeya dabagalo iyo sudhardhereeb dhulka mudug khasaare kala duwan ayaa ka dhashay dagaalka mudada dhowrka jira dhexmaray xubnaha al-shabaab ka watirsan waxayna dadka deegaanka xaqiijiyeen in ku dhawaad toban xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku dhinteen halka labaatan ku dhawaad dunna ay ku dhaawacmeen sidoo kale waxaa la xaqiijiyey in dad badan oo ayaga ka tirsan xabsi ay ku koreen oo ay warshakiyeen in markaasi ay doonayaan inay u goostaan dhanka dowlada federaalka iyo maamulka galmudug waxaa la sheegay arintan ay ka dhalatay kadib markii horjooga deegaanka ah oo hogaaminayay shaqsiyaad eh, ka mida dagaalamayaasha al-shabaab ay e isku dayeen in e ay e goostaan waxaana ka warhelay eh, xubno kale iyo dagaalamayaa iyo hojooyaashooda waxaana taasee keentay inay ku dagaalamaan deegaankaasi oo ilaa maalinka jimcaha ilaa gelinka dambe shalay dhowr jeer ay dagaalamaan islamarkaas oo kale shaqasare kala duwan dadka deegaanka saraakiil ciidamada amniga kamid ah waxay xaqiijiyeen in weli xiisad udhaxaysa milasharkaasi ay ka taagantaha deegaanka iyo guud ahaan deegaano badan oo hoostaga degmada haradheer ee gobolka mudug islamarkaasna ay suurogala tahay in mar ay dagaalamaan dadka deegaanka waxaa laga soo xigtay in guud ahaan ka saareen deegaanka oo aysan u ogolaan in agas ay ku noolaadaan barakicin ayay dadka shacabka ku sameeyeen si ay uga gaashaataan in xogtooda ay ogaadaan islamarkaasna ay ogaadaan daqdaqaaqa ka socda deegaanka iyo hista ka dhex taagan xubnaha ka watirsan dagaalamayaasha al-shabaab ee ku sugnaan deegaanka alyaale oo wax ka yar soddon kilomitr u jira degmada xaldheere ee koonfurta gobolka mudug dhowr maalmood ayaa lasoo dhaafay si weyn loo dareemay xiisadooda waxaa guud ahaan iskaga baxeen xardheere iyo goobo kale miima ah, iyagoo iskuuta dhul hawd ah oo u dhexeeya dabagalo iyo sidoo kale degmada xardheere waxaa sheegayaa in guud ahaan gadiidka ay lahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab ee kusugan deegaankaas ay amreen in wax dhaqaaqa aysan samayn karin islamarkaasna halkeeda ay iyagoo ka cabsi qaba in lala goosto dhanka dowlada federaalka iyo maamulka ee ku deegaanka iyagoo sidoo kalena xubnaha ka ku amray inaysan wax dhaqdhaqaaqa sameyn karin ay ku sugnaadaan farisnimahooda ama ay ku sugan yihiin duleedka degmada xarandheere ee koonfurta gobolka mudug dadka wax falanqeeya ee ku sugan deegaanka waxay sheegayaan in arrinkan dhex taagan dagaalamayaasha al-shabaab ay ka dambeysay kadib markii culasyo waaweyn ay la kulmeen oo ay ugu daran tahay dhaqaale yaraan iyo sidoo kale culasyo ay kaga kulmayaan gulufka dagaal ee ka socda deegaanka gaar ahaan ee ciidamada dawladda iyo kuwa dagaalka ee dhowaan la wareegay degmada galcaad oo qiyaas wax ka yar boqol kilomitr u jira degmada ceeldheer ee gobolka mudug ee gobolka galgaduud waxa la sheegaya in culayskaasi ay ugu daran tahay in ay waayaan goob ay u dhaqaaqaan islamarkaasna hadda ay ku jiraan wax uagodoon oo ay dareemayaan in markaasi ay doonayaan in inta badan ay goostaan xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyo sidoo kale horjoogayaasha ku sugan deegaana ka tirsan koonfurta gobolka mudug eh, deegaanada lagu dagaalamay miyaysan dad shacaba joogin xasanow eh, sida la sheegay baraticin ayuu ku sameeyeen markay xoogeysatay xiisada udhexaysa xubnaha ka watirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayagoo ka fogeya goobta markaas ay ku sunaayeen ama xiisada ka dhex taagan laga dareemi karo waxaa la sheegay in muddo jira ay dagaalameen oo rasaas eh, aad u tiro laga maqlay eh, goob lagu tuunsan yahay ama lagu tuunsanya inay farisiin ahayd oo lagu magacaabo alyaale oo wax tirsadoo kale ku jira degmada xaraqeeda ee gobolka mudug waxaa dadka lagu amray inaysan wax dhaqaaqa ah samayn karin islamarkaasna aysan kasoo agdhawaaneen agga ay ku sugnaayeen eh, gudaha deegaanka caalamkaas wariyaene xasan axmed maxamed ayuu ahaa oo markaa inala socodsiinay wararkii ugu dambeeyey oo markaa laga soo wariyey gobolka mudug oo la xiriira in xubno ka wada tirsan shabaab ay ku dagaalameen deegaana hoostaga degmada xardheer ee gobolka mudug wixii warar ee kusoo kordhana barnaamijyadeena iyo wararkeena soo socda aad ku dhegeysan doontaan hadii aan la idmo eh, markaana ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la joogteeyo la xisaabtanka shaqaalaha iyo hay-adaha dowladda si markaa xukuumaddu ay noqoto mid ka shaqeysa danta bulshada iyo mas-uuliyadda ka saaran qaranka ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxauu mar kale ku celiyey inuu markasta sameyn doono dabagal joogteyn isagoo kula dardaarmay xubnaha xukuumadda ee wasiirada inay la xisaabtamaan shaqaalaha wasaaradaha ka shaqeeya si ay u gutaan waajibaadkooda ka saaran shaqada waxaan eh, la kulmay agaasimayaasha guud oo ah injinkii shaqaalaha rayidka dhaqaajinayay ama kurkii iyo madaxdii ugu sarraysay shaqaalaha rayidka ee dowladda marka waxaanu yar eegnay bal shaqaalaha inoogu jira annagoo ka duulaynaa mashiinadan gacanta la saaro bal shaqaalaha xilligaas ku jiray intay yihiin shaqaalaha guud ka yihiin marka waxaan u maraynayaa warkaas waa iska baxay oo dadku way wadoog yihiin maalintaa waynu maynaan fiicnaanin haddaan nahay shaqaalaha agaasimayaasha waxaan faray kulanka billaha ah een wada yeelan doona bisha soo socota haddii ilaa idhaahdo markaan isu nimaadno haddana xilligii waa la fiirin doonaa marka haddii ay sidii ahaato mas-uuliyadda agaasimayaasha iska leh dadku ma wadaagayaan marka waxaan rajaynaynaa inay agaasimayaashu ay ku hoggaamiyaan shaqaalaha si eh, firfircoon inay hoggaamiyaan si daacada inay hoggaamiyaan shaqaalaheenna way fiican yihiin laakiin dee haddii qofka aan shaqo loo dirin waxaan rabnaa shaqo in loo diro qofka qofka horta waa inuu soo xaadira waa inuu yimaadaa waajibkiisu waa taas uu yaqaana xilliga loogu talagalay inuu yimaadaa la rabaa meeshii gacanta la saari jiray inuu saaraa la rabaa inuu soo xaadiriyaa la rabaa intaa waxa dheer waxaa weeye waa suu u shaqayn lahaa sida uu shaqaynaya waxaa la rabaa qofka xafiiskaas mas-uulka ka ahi waa inuu dadka shaqa u dira xafiiska shaqadiiy shaqaalaha hadduu qofku ka tirsan yahay qofka waa in shaqo bada'aan baa taalla marka shaqadii uu qaban lahaa waa in loo diraa waa in shaqadaa si fiican loogu hogaamiyaa marka taas kulliga xafiiso oo dhanna waa wada sidaas waxaan rajaynayaa marka inaan eh, dhammaan xafiiskan ha noqdo prime ministerka ama xafiisyada kale ee dowladda ha noqotee inay dadka shaqaalaha ay shaqadoodana imaadaan shaqeeyaanna waxaan soo dhowaynayaa hadalka wasiirka oo ah in dib uqiimayn lagu samaynayo shaqaalaha in dib loo eego inay lagaa maarmaan tahay marka waxaan rabnaa in dib uqiimayntaas wasiir in la sameeyo dib loo qiimeeyo shaqaalaha shaqaalaheenna waxaan ayadana dhiiri gelinaynaa haddii ilaa kuna shaqeyna kuna dadaalaynaa shaqaalaha inay helaan tababaro tababaro inay helaan waxaan ku dadaalaynaa haddii la idhaahdo shaqaalaha in la qiimeeyo oo la karaameeyo oo la sharfo oy xuquuq yeeshaan waxaan rajaynaynaa haddii ilaha idhaahdo in aan ku dadaalno in shaqaaluhu dallacaan oy socdaan oy kor u socdaan oy xafiisyada isu banneeyaan oo aynaan kuwa cusub dhexda kaga tuurinay ayakii ay ay dallacaan oy kor u socdaan oo qofkii shaqada soo bilaabay xilli inuu kor u socdo ilaa iyo meeshii uu gaaray uu gaaro dhibaatooyin badan baa inaga haysata waan ogahay baana hortaagan culayso badan baa ina hortaagan dhibaatayna hortaagan oo aad u waaweyn laakiin haddana waxaan rabnaa inaan si tartiib tartiiba ah uga gudubna haddii la idhaahdo oy shaqaaleheennu ay noqdaan shaqaale isku hallayn kara shaqadooda iyo dowladooda isku hallayn kara inay noqdaan ra-isul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayuu ahaa sidaad maqlayseen mar kale ku celinaya inay muhiim tahay in lala xisaabtamo shaqaalaha dowladda inay u gutaan shaqooyinkooda sidii loogu igmaday dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale waxa uu ugu baaqay xukuumadda gaar ahaan wasiirka maaliyadda in miisaaniyadda dalka maadaama dakhliga ugu badan ee gudaha uu yahay mid ka soo xarooda gobolka banaadir canshuurihiisa in dib loogu celiyo magaalada caasimadda ee muqdisho iyo gudaha gobolka banaadir si wax looga qabto arrimaha islamarkaana loo joogteeyo in shacabku helaan adeegyo bulsho gobolka banaadir culayska uu haayo iyo duruuftiisa runtii waxaan dhihi karnaa waa kabshul fidaa amni darrada iyo dagaalka khawaarijta lagula jiro iyo dhaqanxumada khawaarijta ay ummadda ku sameeyeen ayaa ummaddii go'doon gelisay markaasaa mararka qaarkood ayaad waxaad arkaysaa dakhliga inuu yidhaahdo waxaa u sababa haddii aan amni jirin haddii aan ganacsigii iyo fursad uusan heli karin uu ku shaqayso si xor ah dhaqdhaqaaqii hadduu yaraado dakhliguna waa yaraanayaa marka dakhligu wuxuu imaanayaa marka dhaqdhaqaaqa iyo ganacsigu uu furan yahay meel walbaba dadkuna ay ganacsan karaan laakiin markii dadkii ganacsan waayaan dhaqaaluhuna waa yaraanayaa hadda waxaan arkaynay laba kun iyo labaatankii miisaaniyaddii la dejiyey waxaan u malaynayaa hal malyan miya mase laba malyan ayay dib u dhaceen waa soo dhoweeyeen laakiin kow iyo labaatankii iyo labaiyo labaatankiiba dib u dhacaa galay sababta keentana waxay aaday saan dareemayna corona viruskii dhacay iyo iyo barnaamijkii siyaasadeed iyo amni darrada taas ayaa sabab looga dhigi karaa ee dowladda hoose way gaabisay lama dhihi karo waa dadaaleen gobolkan banaadir dowladdii oo dhan ayaa ah ayaa degan wax kastoo dhacaayo dowladda iyo maaragtay gobolka banaadir ayay ku dhacaysaa haddana ma helaan adeegyadii bulshada ee asaasiga ah ay dadku u baahnaayeen inta badan ma helaan waxyaabaha sababayna waxaa ka mid ah hadda annaga shaqaalaha ninka debdemiska ka shaqeeyo markuu guri qof muwaadin oo soomaaliya intay meel ka gubato u gurmado ninkaasi debka ku jiro debkuu ku gubtaa mararka qaarkood haddana isbitaal aan geyna ma haysanno oo lagu daaweyna si firiya loogu daaweyn kara lama haayo waxay leedahay inuu helo oo xaqu lahaa qofka shaqaalaha ah ama asgariga ciidanka ilaalinta deegaanka ah ee saaka u kallaha inuu dhaqaalihii soo aruuriyo mid cada waa ilaashanayo markaasuu soo sii jeedo dusha xabad uga dhifanayaa ama waa dhimanaya ama waa dhaawacmayaa bartaasa asigana ugu dambayso lama haya daryeel ma haysayo taas waxay keenay marka culayskaasoo idil dadku ku soo waada laabanayaa gabadha soomaaliyeed ee maskiinadda ah ee aan kari karin inay intay cisbitaal tagto dhakhtar u tagtay qaabisho ou shaybaan u u baaritaan aaddo ou iskaan u diray iskaan aaddo ou raajiya u diray raajiya aaddow daawo u soo qoroo bixiso imisaa awoodda maanta imisaanan awoodin intaan awoodinaa badan isbitaallo firi ah waddankii ma lah waa culays jiro oo ummaddan haystay ka mid tah sidaasi lamid ah waxbarasho firi ahna ma jirto iskuulaad frii ah boqolkiiba waxaa la idhahdaa toddobaatan ubadka soomaaliyeed ee magaaladan jooga waxma bartaan maxaa yeelay ma haystaan waxbarasho free ah cidday keeni lahaayeen waa dowladdii waay marka dowladdii ama ha dowladda dhexe ahaato ama midda hoose ha ahaatee culayskaasi lafturkooda waa inay jididda qalbiga ay ka dhigtaan ay ku xisaabtamaan in dadkaasi ay u baahan yihiin canshuuraha laga qaadaayo in loogu adeegay rabaan haddii canshuurtu keliya ay ku soo aruurto mushahar hadday ku uruurto oo caloosha galow mususha aad hadday ku soo aruurto meeshaasi mar walba waxaa maqnaanaya adeeggiyaa maqnaanaya marka taasna waa inaan ku dadaalna haddii ilaa yidhaahdo waxaa lagaa maarmaan ah marka inaan kulligayn iskaashanno oon garbaa isqabsanno annagoo u adeegayna bulshadayna u adeegayno waa inay keensoob wixii soo toosaayo iyo markaan jiifanayna waa inay qalbiga nooga taallo cidda naga dambayso noo baahan cidda ay tahay inaan naqaano waa laga maarmaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaalo ayuu ahaa oo markaa ugu baaqaya xukuumadda in markaa dib lagu soo celiyo canshuurta laga qaado shacabka muqdisho gobolka banaadir isla markaana shacabku helaan adeegyada bulshada barnaamijka waalaad degeysanaysaan keenana ad nagala socotaan saaxibeel weli barnamij kala dhegeysanaysaan idaacadda kulmin waad nagala socotaan dhegeystayaale markana taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odawaa yuusuf raage wuxuu sheegay inay muhiim tahay guulo muhiimna laga gaaray loolanka ama dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda ka mid a ah gobolada dalka wuxuu ku dhiirageliyey ciidamo uu la hadlay inay sii dardargelin doonaan dagaalka isla islamarkaana uu xoogaysan doono howlgallada ka dhanka al-shabaab dadaalkii iyo wakhtigii aad soo bixiseen dhiiggii iyo dhididkii aad soo bixiseen oo aad ku raadinayseen xurriyadda soomaaliyeed oo aad ku raadinayseen badbaadinta nafta iyo maalka dadka soomaaliyeed oo aad ku raadinayseen ilaalinta sharafka iyo karaamada muwaadiniinta soomaaliyeed oo aad ku raadinayseen badqabka naftiin waxaan ognahay nimankaa qawaarista argagixisada muddadii shan iyo tobanka sano aheeday ee ay dadka soomaaliyeed dul saarnaayeen dhibaatada iyo tacadiyada iyo gumaadka ay dadka soomaaliyeed u geysteen waxaad og tihiin waxdheefkii dadka meesha ay ka bixiyeen iyo sida ay ula dhaqmeen waxaad og tihiin diintii islaamka meesha ay dhigeen iyo sida ay ula tacaamuleen dadkii ahludiinka ahay oo dadka soomaaliyeed oo miigga iyo magaalay gaarsiin jiray ficillada ay kula dhaqmeen iyo meesha ay ka rideen midka ugu yar iyo dhibaatada ugu yar ee ay gaarsiiyeen waxay ahayd inay masaafuriyeen oo ay ka masaafuriyeen diinka ilaahay oo ay faafinayeen waxaan ognahay magaalooyinka waaweyn tuulooyinka iyo xitaa baadiyaha dhulka ee hawdka ah dugsiye qur'aan ayaa ka oodnaa nimanka argagixisada ah intaysan imaan qofka soomaaliga waxa ugu horreeya ee ficilka ugu horreeya ku dhaqmo waxay aheeday cunuggu markuuba gaaro qur-aanka inuu muxuu ahay dugsiga la gey karo inuu kaxeeyo horta lambarwan uu dugsiga geeyo xitaa hadduu baahi kasta u qabo si uu qur-aanka u barto shan iyo tobankii sano ee nimankaa argagixisadaahu ay joogeen ilaahay baan idinku dhaariye xaggay ku dambeeyeen macallimiinta dugsiyada macallimiinta dugsiyada xaggay ku dambeeyeen xaggay ku dambeeyeen dadkii culimmaa'u diinka ahaa oo magaalooyinka waaweyn cilmiga ka faafi jira xaggay ku dambeeyeen meelay ku dambeeya yaa yaqaana maalin dhoweedo waxaan tagnay ceeldheere waxaa meesha isugu keennay saaxiibbadeenna reer tardoon rag ka mid ahayoo meesha joogay iyo rag reer ceeldheere aha reer tardood wadaad ahay ayaa gacanta taagay wuxuu yidhi maalintii nimanka argagixisadaah noo imaanaayeen tardo afar iyo toban dugsiyaa noogu tiillay maantana hal xaba kama furno ur dugsiyadii afar iyo tobankii dugsi ee qur-aanka wax ku yaalla ma diinta ilaahay maqolo inkaaran oo uun afka ka sheeganayso cunahooda aysan dhaafsanaynay ahaayeen mise qolo diinta ilaahay loo soo diro faafinaysay ahaayeen qolo waxay ahaayeen diinta ilaahay dabar goynaysa islaamka duulaanku ah dadka soomaaliyeedna duulaanku ah jiritaanka dadka soomaaliyeedna dabar dabargoynaysaoo baabi'inaysa sharafka iyo karaamada muwaadiniintu ay leeyihiinna ku xadgudbaysa ayay ahaayeen horta nimankaas khawaaridta dhinaca kale haddana imow bal fiiri ilaahay baan kugu dhaariyey bini'aadnimadii haddana xaggay aadda islaamnimada horta meeshaasay dhigeenoo waa ka tageen halkaas ayay dhigeen bini'aadninimadii haddana xaggey aadday wuxuu u imaanayaa qof muslima oo soomaaliya oo meel deggan aba miig aba magaalo oo laga yaabo xalay sida ay ku hoyatay in ilaahay og yahay oo laga yaabo quraacdow carruurtiisa sii lahay ama qadadow sii lahay inaanu meel ku ogeyn oo ay ka xigto xooggiisa inuu baxo uu soo shaqeeyo wuxuu leeyahay boqol dollaraan kugu ganaaxa war war ilaahay baan kugu dhaariye xaggow ka keenaa qofkan xaggee ka keenya waa u labo ama xirnow ama lacagta keen ma haysataa ma awoodi kartaa ma ku qabataa ma jirto laakiin mar hadday diinta ilaahayba ay ka been sheegayaan horta wax kale maxay yihiin taasaaba quusay hadday adige hadday suulinayaan ooy dugsiyada qur-aanka xidheen oy macallimiinta dugsiyada masaafuriyeen oo dadkii culummada ahaa ee cilmiga faafinaayey ay xidheen ee ay deegaannada ka masaafuriyeen kuwana ay iyo masaajidda ugu galeen ay ku dileen oy dhiiggooda ku bannaysteen horta wax kale xaggee yaalliin waa u dhammaata waxa ka sii xun dhaqan xumada kale iyo dullinimada kale ay ummadda kula dhaqmeen feere asoo socdow kuu imaana meel uu ka yimid ma taqaanid wuxuu yahana ma taqaanid dadka soomaaliyeed dhexdoorana dhaqankooda marka lagu soo laabto waxaad ogtihiin gabdhuhu xurmada ay ku leeyihiin iyo gabdhaheennu say noogu qaymaysan yihiin laakiin waxyaabaha ay sameen dhaqanka ugu xun oo dhaqanka islaamka iyo diinta islaamkaba ka fog iyo dhaqanka soomaaliyeed ba ka fog aan idiin sheega ayagu waxay keeneen islaamkaa jeclaaday amba rab amba ha rabin war adigu muslim nuucee ahaa tahay oo bini'aadnin nuucee ahaa tahay oo qof nuucee ahaa tahay adiga maa ila dhalay ma adaa iska leh ma miyaanan aniga carruurtayda aysan ahayn amba walaashay aysan ahayn oo aanan go'aankeeda anugu lahayn intaad ka timid adugu xataa islaamkaa jeclaaday fiiri ilaahay baan idinku dhaariye dhaqankiina meeshaasay dhigan waxay ku xadgudbeen marka diintii islaam oo calaamad gaduudan oo aho wax nooga dambeeya aysan jirin waxay ku xadgudbeen bini'aadninimadii waxay ku xadgudbeen dhaqankii soomaaliyeed ee wanaagsanaa waxay sameeyeen wax kasta ee ka xariman qofka muslimka amba qofka bini'aadmiga ah oy ku dhaqmeen waxaan nasiib darro aheeday annagoo arkayna inay nuucaa u dhaqmaayaan ee ay ku xadgudbeen sharafkeennii iyo karaamadeennii ee ay ku xadgudbeen nafteennii iyo maalkeennii ee ay bannaysteen dhiiggeennii horta muddada intaa la eg inayna dul saarnaadaana qalad aheed dugsiga koowaad markay xidheen ee macallinka koobaad masaafuriyeen deegaan kastaba oo soomaaliyeed waxay ahayd horta inay yidhaah war naga tag adiga wax fiicanba sooma wadida diinka ilaahay aad mas-uuliin saaxixiin diinta aad sheeganayso waxyaabaha cajiibkaan idiin sheegaa marka waxaan tagnay meel hadda halkaa dhowr boqoloo kilomitir laga yaabo inay naga xigto oo ruunigood la dhumo oo degmaha doraad maye shalay maahe doraad ayaan joognay buugaa marka meelo ay meelihii ay ummadda ku baadi jireena buug laga soo qaaday buugga qaybtiisa kore waxaa ku qoran diinta islaamka waa inaan waa inaad adeegsataan diinta islaamka waa inaad ku dhaqantaan kuma qorno ogow ya waxaan idinkaga mahad celinayaa inaad iyo garateen oo qaranka soomaaliyeed iyo madaxda qaranka soomaaliyeed baaqoodii ayideen oo ciidamadiinna qaranka garab istaagteen aad go'aansateen dhiiggiinna iyo naftiinna inaad u bixisaan xurriyadda dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed badbaadinta heri badbaadinta diinta islaamka bikoos hadday cid in laga badbaadiyo ay aheeday nimankaa khawaarijta ah oo dhinacaysan ahayn u adeegsanaya in laga badbaadiyo eh, aheed soo maha bikoos jiilkay qaldaayeen jiilka yaryaroo dambay qaldaayeen jiilka feere ayaddu waa ayaddii xadiisku waa xadiiskii laakiin sida uu u isticmaalayaa qaldan wuu akhrinaa qofkina wuxuu ugu fasiraa wixii ay sheegaysa waxaan ahaynuu qofka ugu fasira qofkiyaa cabbaysanoo indhahay dhagaha ka xihanaa ku soo gelaya feere sida kuwaa qaraxyada ay ku xidheen war ilaahaan idinku dhaariye feeri hadda inteennan dad saaxiiba oo walaala oo muslima oo soomaaliya oo aad isu jecelaan jecelaannaha soo maha ninkee saaka iyo jinno helaa ninka kale siinaya yaa ma nugu jira hooyadha iyo aabbaha ku dhalayaad aad laba jeer inaad fiirisaa laga yaaba jannadii haddaad hesho beeri <laughs> ilaahaan idinku dhaariya haddii janno la gelaa calidheere iyo hebel diiriyama iyo isku soo xiraan bamka ayagu kow isqarxiyaan haddiiba janno lagu gelaayo yaa yaa jin yaa jinno qof kale u gudbinaayo yaa beeri mow hebel diiriye iyo hebel kaba ku dukada midkaan la leeyahay shayddaankaan ma inta ku jira waxay ku tusinaysaa qaacinnimada iyo khiyaanada iyo munaafaqadda ay nimankaasu salka ku hayaan runtii nasiib daraa ku dhacday waxaan leennahaa marka kuwa inya la qalqalda dabka lagu shubaayo dabka lagu shubaayo ee dhibaatadu ku socoto qaranka soomaaliyeed wax badanoo u baaqiyey maanta marka waxaan leennahay u baaqi mayno oo baaq hadda gaara iyo soo noqda dhihi mayno dantiinna gartaan horta kuwaas leenahon meeshaan maanta u marsiina hadday dantooda gara waayaanna kolley qolooyinkii meelahaan dhex aan ku soo aragnay meeshay mareen uunbay maraayaan ma meel kaley maraayaan kii towbad keena oo yidhaa ummaddaydan u soo noqday dadkaygan ku hoos jiraa gacnahan taagay waa towbad keenay hadday yidhaahiin alxamdulilah waa la soo dhowaynaa nidaamkii iyo sistamkii dawladda ugu tala gashaana la marsiinaa ayagu waxay rabaan inay dhiiggii muslimiinta daadiyaan ilaaheeyey uga daba tageen dadkafiri inay horta diinta duulaanku ahayeen war culummadiyay dileen oo dadkii mishaaqad dileen oo macallimiinta dugsiyaday masaafuriyeen oo masaajidkiiyay waxay ka dhigeen meesha dadka muslimiinta ahu maanta ugu cabsida badan yihiin oo ay leeyihiin ama waa laguugu qarxina ama kii bistooladda lahayaa kuugu soo gelaya ilaahay baan idinku dhaariye soomaaliya waxaa ka dhacay inay iyo masaajid ugu galaan culummo ama dad muslimiina oo kitaabka ilaahay akrinaya saas u kala haaya ay iyo ku kordilaan kitaabka dhiigoori ku daato war rabbiyaan idinku dhaari waa muslimiin nuuce ah waa dad nuuce ahoo muslim nuuce ah waay war waxaan munaafiqiin waay feere waxaan haddaan ka fikirno ficillada ay samaynaayeen xitaa damiirteennu nama siinaysa inaan nimankaan munaafiqiin waay waa duul jiritaanka dadka soomaaliyeed iyo diinta muslimka loo soo diray waa ilaahay dadaan oqonin war ilaahan kugu dhaarshay ee muslim kitaabka lahaaya ee akrinaaya ayadihii qur-aanka kariimka inaad iyo bistoolada soo dul istaagto aad meydka ilaahay ku dhex disho ee kitaabkii dhiiggiisii ku daato ee madaxa dul dhigo intay ka keenta waxaas waa diinte dadka muslimka ah ee soomaaliyeed iyo diinta islaamka iyo akhlaaqiyaadka bini'aadmiga iyo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimkaa cid in laga badbaadiyo hadday tahay qawaarijtan hawdka ku jiray tahay in laga badbaadiyo qof kasta ee ku baxa gacantoodana ilaahay baa diintiisa noogu sheega ahlu janno inuu yahay kii ku dhaawacman ajar iyo xasanad ilahay ka siina kii ay dilaan oo ayagu ay dilaanna inuu ahlu janno yahay kii dilana inuu jannada ku tegaayo marka horta ayagu jahaad kuma jiraan annagaa jahaad ku jirna oo ayaga jannada ku gelayna oo ka raadsanayn ayagaan jannada ku gelayna horta taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal adoa yuusuf raag ayuu ahaa oo arrimo badan ka hadlayay isagoo markaa la hadlay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya iyo dadka deegaanka barnaamijka waalaad degeysanaysaan keenina waad nagala socotaan weli barnamij waa dhegeysanaysaan saaxibayaal marka waxad kusoo dhawaataan xubintii bandhigga warbaahinta bulshada dhegeystayaal kuso dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka warbixinada iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada ayaad ku dhageysataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sidoo kale hadalhayntii afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafa ladalaya baraha bulshada ayaa xubinta qayb ka ah cabdirashiid ibraahim cali iyo maryam cabdulla xasan ayaa xubinta maanta soo jeedinaya isla hadalhaynta haddii aan ku hormarno magaalada laascaanood ee gobolka sool maalmaha waxaa ka socday dibadbaxyo rabshado wata kuwa ay dhigayaan dadka deegaanka waxay uga soo horjeedaan dilal dhowr ah oo dadka haldoorka ah lagu geystay magaalada laascaanood kuwa ay geysteen ciidamo ka tirsan somalilan ciidamada somalilan iyo sidoo kale dadka deegaanka laascaanood ayaa maalmahaanba ku dagaalamayeen magaaladaas rasaasta ay furaan ciidamada waxaa ku dhimanayay maalmihii aynu soo dhaafnay dad aad u tiro badan gerida ilaa iyo lix ruux oo laga yaabay inay dad kale sii jiraan oo ay dhimashadu intaa ka badan tahay ayaa cabdirashiid oo maalmaha laga warinayay laascaanood waxay ahayd arrinta ugu hadalaynta badan baraha bulshada ka taagneyd dadka isticmaala baraha bulshada ee eh, soomaaliyeed waxay aada u hadalhayeen arintan qof kasta oo soomaali ahna waxa uu ka dhiidhinayay dhibaatada dadka reer sool ay ku hayaan ciidamada somalilan keliya kuma akaan intaas ee waxaa jira in dadka shacabka ah oo u badan haweenka iyo dhalinyarada ay aada u isticmaalayeen dhagxaha ayagoo ku dhawaaqaya erayo ay kamid yihiin dhagaxu dhamaamaayo qorigu sabuu dhammaadaa ka ay ula jeedaan anagu laascaanod ka bixi mayna idinka uunbaa ka baxaya marka cabdirashiidow aad bay dadka baraha bulshada isticmaala arrintaas u hadalhayeen waxa ugu badan oo laga hadlayay maalmihii aynu soo dhaafnayna ahayd waxaa kaloo jira dad badan oo aada uga hadla arintaas madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kamid ah madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa isna qeyb ka ah dadka aada arintaa uga hadlay oo cambaareeyey dadka qaar ayaa dhahaya hadal kaliya waxba kama tari laascaanood waxay u baahan tahay in gacan loo geysto ama in gacan loola tagaba waaya maryan waa mahadsan tahay hadalheynta dhankeyga hadii aan eegana ah dhankii ciyaaraha weeyaan horyaalka brimier leaga kooxda kubadda cagta arsenal ayaa xilli ciyaareedka laga yaaban yahay waxayna doonayaan sanadkan in gabi ahaanba horyaalka brimier leaga ay ku guuleystaan inkastoo horyaalka brimier leaga ah, kaliya la ciyaaray sideed kulan ilaa lix kulan markii la eego kooxda kubadda cagta arsenal ayaa xalay garacday kooxda kubadda cagta brighton waxayna ku garacday afar gool iyo labo iyagoo markaasi dabcan garoonka brighton lagu ciyaarayay the ganars ayaa muujisay sanadkan in ay qaadi karayso horyaalka brimier leaga afartan dhibcood ay leedahay lix toban kulan oo ay ciyaareen afar iyo toban kulan ayay guul gaareen keliya hal kulan ayay barbadhac galeen hal kulanna waa laga badiyey afartan gool ayay dhaliyeen afar gool ayaa laga dhaliyey the ganars sanadkan waxay doonayaan tan iyo labada kun saddexdii iyo labada kun qaab afbitina horyaalka ku qaadeen in markaas sanadkan ah muddo sagaal iyo toban sano dabadeed inay horyaalka ay ku guuleystaan the ganars waxaa sanadkan ay leeyihiin runahaantii rajo weyn ayaa qabnaa marka adaarinta ugu badan waxay tahay kooxda arsenal oo sanadkan aad aad u khatar badan hadii aynu eegnana ciyaaraha kale ee dhacay kooxda kubadda cagta manchester waxay ka badisay koxda kubadda cagta wolfis gool uu dhaliyay rashford ayayna guul ku gaareen kooxda kubadda cagta manchester united kaalinta afaraad ayayna soo tiegsadeen sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta manchester city oo shantiisna ugu dambeysay afar ka mid ah horyaalka ku guuleysanaysay ayaa xalay taaka loo dhigay kooxda kubadda cagta everton ayaana hal gool iyo hal gool ku qabatay eden haalan ayaa laga yaaban yahay waxa uu sii maryaa gool xilli ciyaareedkii hore soon iyo weliba maxamed saalax gool ayay ku qaadeen goolalinta horyaalka bermaliga sanadkana haalan oo kulan keliya ciyaaray ayaa waxa uu sii marayaa gool inkastoo kooxda kubadda cagta mancity laakiin ay ka horkuftay kooxda kubadda cagta everton dhanka kaleetna kooxda kubadda cagta barcelona iyo weliba kooxda kubadda cagta isbanyol ayaa wada ciyaaray barcelona ayaana taakalo dhigay oo isbanyol ayaa markaa hal iyo hal ku qabatay iyadoona kooxda kubadda cagta barcelona laakiin weli ay hogaanka hodeekda liiga ay haayaan laakiin waa isku dhibco weeyaan kooxda kubadda cagta marengeyska iyo weliba kooxda kubadda cagta barcelona waxaa jira kulamo aad aad u xiiso badan waxaa wada ciyaaraya shanta galabnimo sporis iyo weliba kooxda kubadda cagta astafilla sidoo kale toddobada fiidnimo caawa ah qadar soddon daqiiqaha kooxda kubadda cagta jelsea iyo nottingham forest ayaa wada ciyaaraya maanta taariikhda bisha ko weeyaan waxaana taas u furmay suuqa january ee kala iibsiga kooxo badan ayaana suuqa ku jira cristiano ronaldo hadda waxa uu marka uu toos ugu biiray kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo eh, al nasar oo maanta ayaa lasoo bandhigi doonaa maadaama suuqa maanta uu furmay dhan kaleetana ninka layidhaahdo enzo fernandes oo u ciyaara kooxda kubadda cagta bofica ayaa lasoo warinayaa in maanta arinka kooxda kubadda cagta chelsea ay soo gabagabeyn doonto arsenal weli suuqa kaliibsiga ay ku jirtaa sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta liverpool weli iyagana ciyaaryahaan ayay doonayaan gaar ahaan ciyaaryahaanka layidhahdo ambrabad oo ciyaara kooxda kubadda cagta ferontina hadaleynta ugu badan ayaa intaas yaa saaxiibayaal markan aynu ka gudbaynaa dhanka iyo weliba qurmooyinka qormada ugu horeysa ee xubinta aan soo qabtee ninbaa gabar jeclaada ayaa lagu bilaabay markaas ayuu doonay inuu guursado markii uu dadka wareystay ayay u sheegeen inay tahay gabar sumcad xun oo aan guur ku habooneyn arintii looga sheekeeyey ayuu qaadan kari waayey oo niyajab ayay ku noqotay isagoo iska soo noqday oo wareersan ayuu wadada kula kulmay oda waayeel ah waxa uu ku yidhi wiilkeygiyo waxa kugu dhacay odaad la murugaysan maxay tahay waxa ugu jawaabay gabar aan jeclaa ayaan isiri dadkii ay isku dhowaayeen ka warayso xaalkeeda waxay iga sheegeen waxyaabo niyadda iga dilay odaygii waxa uu ku yiri murugada iska daa waxaan ku siinayaa gabadhayda oo qurux iyo qiima isku dirsatay laakiin marka hore bal dadka soo wareyso si aad uga qanacdo wiilkii ayaa gabadhii wareysi u galay inuu xalkeeda raadiyo wax wanaag ah ugama aysan sheegin wuxuu waayo qof wanaag yar xitaa uga sheega marka odaygii dib ugu soo laabtay ayuu weydiiyahay maxay kusoo sheegeen dadkii wuxuu jawaabay waxay ugu yiraahdeen waa gabar aan wanaagsanin oo wax walba oo xumaan ayay iga sheegeen gacanta ayuu qabta oo gurigiisa ayuu geeyey wiilkii waxa uu arkay aadayay ula yaabay oo guriga waxaa joogtay haweeney waayeel ah oo keligeed ah oo aan waxba dhalin odagii ninkii waxa uu kula taliyey inaanu dhagaysan dadku waxay u sheegayaan ee uu wax ku xukumo waxay indhihiisu arkeen maadaama dadka maanta dunida ku nool ay u badan yihiin kuwo dad kale ku mashquulsan oo ay dadka u sameeyaan ceebo aanu lahayn xigmadda sheekadan qofraha u qaban waxay dadku kaaga sheegeen waxaad ku aragto ku xukun oo halbeeg ka dhig ayaa layidhi sakriye maxamuud cali qaran ayaan qormadan ka soo qaadan maryan waa mahadsan tahay qormada ugu dambeysa dhankayga waxaa lagu bilaabay sida tan waxaa leeyahay ujeedada maaha aha in aad ka fiicnaato qof kale laakiin waa inaad ka fiicnaato qofka aad adiga tahay mar walbana ka fiicno ayaa leeyahay qof kasta oo adiga kula mid a sidoo kaleet waxaa leeyahay haddii aanad lahayn riyooyin waaweyn iyo weliba ayoolal waxaad ku dambeyn doontaa inaad marnaba aadan horumar gaarin si aad horumar u gaarto waa inaad mar walba aad horu socoto ee leeyahay sidoo kale qof kasta wuxuu rabaa inuu gaaro meesha sare ee buurta laakiin xusuusno kobaca dhabta ah iyo weliba isbedelka waxa ay ku dhacaan fulitaankaaga adiga ayaa loo baahan yahay in aad wax samayso xeerna waa gaari doontaa guushu kuma xirna ayaa leeyahay mar walba da'daada ama shahaadadaada maalkaagana kuma xirna waxay ku xiran tahay aaminaada naftaada weliba ficilka joogtada ah ee ku wajahan hadafyada aad samaynaysid ayaa qormada sidaa lagu soo gabagabay waxaynu kasoo xignay qoobbaraha bulshada ku soo gala maxamed abshir qormadaas ayaan u dambeysay xubinteennii nabadgelyo xubintii bandhiga warbaahinta bulshada maqleyseen oo qaybka ahayd barnaamijka ogaale markan ukrain haddaan eegrana qaraxyo xoogan ayaa laga maqlay magaalada caasimadda ee kiev ee wadanka ukrain kadib duqeymo xoogan oo ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ruushka iyo maraakiibta badda taagan oo markaas soo ridaya gantaalo xoogan oo lagu ridayo qeybo badan oo kamid a ah koonfurta iyo bariga wadankaas weerarka lagu qaaday ama duqeymaha kiev waxaa lasoo warinayaa inay sababeen qaraxyo xoogan qaarkoodna ay burburiyeen kaabayaashii dhaqaalaha ukrein iyadoo markaana lasoo warinayo khasaare kala duwan inkastoo aysan dowladdu si rasmi u shaacin tirada khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqeymahan ilaa labaatan gantaalada kruiska loo yaqaano ayaa markaa lagu bartilmaameysaday goobo kala duwan oo guud ahaan dalka ukrein dowladdu waxay ku tilmaantay weerarka mid argagixisanimo oo lagu qalqalgelinayo dadka u dabaaldegaya sanada cusub waxaa lasoo wariyay sidoo kale in la maqlay dhawaqa digniinaha duqeymaha oo markaa laga yeerinayay magaalooyin badan oo dalka ukraine si gaara ah magaalada kiyef si dadku ay u aadaan ama ay u galaan dhismayaasha shubka ah ay kaga gaashaantaan duqeymaha xoogan ay furinayaan militariga ruushka maayirka magaalada kiyef vitali katshenko ayaa tilmaamay in ilaa soddon daqiiqo markii markaa ay ahayd sanada cusub xilliga kala wareega ay markaa maqlayeen duqeymo xoogan oo lagu bartilmaameysaday magaalooyin badan oo ku yaala wadanka ukrein ma jirto ilaa haatan khasaare lasoo wariyey balse waxaa la aaminsan yahay in burbur xoogle uu gaaray shirkadaha korontada ka shaqeeya oo inta badan haatan ay weysan yihiin adeegyadii bulshada dadka ku nool magaalada kiyev qeybo kamida ah ruushku waxa ay markaa sheeganayeen in duqeymaha ay ku bartilmaameyseen saldhigyo ciidamada ukrein ay ku leeyihiin qeybo kamida ah dalka dhinaca kale milatariga ukrein waxa ay shaaca ka qaadeen ilaa saddex iyo labaatan kamid ah gantaaro lagu soo riday dalka ukrein ay qabteen islamarkaana ay burburiyeen qalabka difaaca ee wadankaasi ayna ku guuleysteen inaysan markaa khasaaro badan geysan horaantii fiidkii hore xalayna ah, madaxweynaha dalalka ukrein valadimir zeloniski waxa uu tilmaamay inay wadi doonaan dagaalka ilaa iyo inta ay ka heli doonaan waxa ay u baahan yihiin oo ah inay helaan xorriyad dimuqraadiyad iyo sidoo kale inay dhulkooda ka saaraan waxay ugu yeereen argagixisada ama milatariga ruushka waxaynu socon doonaa inaynu wadno dagaalka markasta waxaa muhiim u ah inaynu helno madaxbanaanideena iyo guusheenna ayuu yiri valadimir zelonski hogaamiyaha waddankaasi ukrein isagoo sii hadlana waxauu yidhi tani waa khudbad taariikhi ah. waxaan ka hadlayo waa wax qiiro leh waxaan rabaa inaan idiin sheego dhammaan dadka reer ukrein inaynu u baahannahay inaynu labajabaarno dadaalkayaga tani waa waxaynu sameynay iyo waxaynuu socnay inaan sameyno waynu dagaalamaynaa mid mid iyo si wadajir ah dhammaan goboladeena ayaynu ka dagaalami doonaa waxaynu u mahad celinaynaa qof kasta oo doorkiisa ka qaatay dagaalka aynu ku xoreynayno dalka yaga ayuu hadalkiisa raaciyay koob toban bilood ayuu galay dagaalka ukrein iyo ruushka welina ma jiro wax natiija ah oo ruushku ka gaara dagaalka marka laga soo tago in dunidu ku kala qaybsantay sida loo wajahay dagaalka oo ay ka dhasheen kala aragduwanaan udhexaysa reer galbeedka ruushka iyo xulafadiisa iyadoo markaa dhaqaalaha dunidan uu saameyn ku yeeshay burbur xooglan uu soo gaaray dhaqaalaha sida la aaminsan yahay xogaha ay muujinayaanna cilmi baarista laga sameeyey dhanka sarukaca dhaqaalaha sanadkan ama sanadkii dhowaan dhammaaday ee laba kun laba iyo labaatan waxaa la aaminsan yahay in inta badan hoos u dhaca dhaqaalaha uu ka yimid dagaalka ruushka iyo ukrein maadaama isu socodka ganacsiga dunida oo markaa xor u muuqday uu u muuqdo markan inuu hoosudhac ku yimid kadib cunaqabateyn la saaray ruushka iyadoo sidoo kalena joojisay wax soo saarkeedii ay ka sameyneysay ama shidaalkii iyo gaaskii ay siinaysay dalalka reer yurub si guudna dhaqaalaha dunida waxa uu ahaa mid isku xiran dhinaca kalena qaraxyo ayaa laga maqlay ayaana leeyahay xarun milatariga ciidamada afghanistan ay degan yihiin oo ku taala magaalada kaabuul khasaare kala duwan ayaa lasoo wariyey waxaa sidaa shaacisay wasaaradda arrimaha gudaha ee wadankaasi afghanistan afayeen u hadlay maamulka talada dalkaasi haya ee taalibaan subaxnimadii hore saaki qaraxyo ayaa laga maqlay banaanka hore ee magaalada kaabuul eerboorka gudihiisa waxaa jira khasaare soo gaaray muwaadiniintayada sidoo kale dhimasho dhaawac ayaa jira ayuu yiri cabdulnaafic takoor oo la hadlay wakaalada wararka ee routers isagoo markaa intaa ku daray inay wadaan baaritaano muusan sheegin waxa sababay qaraxyada cidda mas-uuliyaddeeda iska leh balse waxa uu wariyey keliya in gudaha ka magaalada banaankeeda saldhig milatary oo ay leeyihiin taalibaan in qaraxyo laga maqlay barnaamijka walaad degeysanaysaan keenena waad nagala socotaan saaxiibyaal toddobadii ugu dambeeyay barnaamijka waa la degeysanaysaan dhegeystayaal markaan waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay war ma haysaane laascaanadu weli balaayaa ka higle bannaanbaxyadiina weli way socdaan dad hubaysanna waa la sheegayaayo dariiqyada taagan ciidamadiina bay dabada la galeen xabaddana waa faniijinayaan baa la yidhi buntlan iyo somalilanna hanjabaado kulul bay isweydaarsadeen hadda caqligu inuu shaqeeyaa roone ilaahay ha dejiyo war buntlan iyo somalilan xaaladda ay isku eedaynayaan ama shabaabka dhex faa'iidaysanaya war shacabka laasacaanood waxay leeyihiin ama buntlan ha noo talisa ama somalilan ha noo talisay annagu nabad baan rabnaa wargooyin war ma haysaane arrinta laasacaanood caalami bay noqotay maraykankuna wuxuu yidhi xasaradda dejiyo madaxweynaha soomaaliya iyo gudoomiyaha golaha shacabkana waxay dhaheen duruufta shacabka ha la eego wixii dhibaato ahoo jirana wadahadal ha lagu dhammeeyo warqaska laasaxaanood muddo dheer buu socdaye xalkama dambaysama loo heli waaye dulmi doono dulmi diidaan aragne dulmi diidow dulmi doon ha isku noqon war arrinta laasaxaanood anigu waxaan qabaa indha feejigan in lagu fiiriyo dhinacyada is eedaynayana ha ogaadaa inuu shabaab ka dhex faa'iidaysan karo dadku waysan ogayne shabaab fawdaday ku barbaaraan war shabaab somalilanna ma eedayn buntlandna ma eedayna ma adigaa ku nabaaye aryaadaha samigay cabdullana wuxuu yidhi shabaab ow ummad rabbi iyo rasuul rumaysayay riiday jireen ummad rabbi iyo rasuul rumaysayay riiday jireen war anugu laascaanoo dadka isku laynaya waxaan dhihi lahaa ah. ehel wada dhashiyo dad walaala iska dhiga war maaha oo wax wada qabsada war xildhibaan maarey wuxuu yidhi dilalka laascaanood waxaa ka dambeeyey shisheeye haddana wuxuu ku eedeeyey puntland sababtoo ah inta la dilayo wuxuu yidhi waa taageerayaasha somalilan waraadda gobolka hiire adigu war ma ka haysaa war dowladda ingiriiskuba waa ka hadasha arrinta laascaanood xuduudii somalilan in wax laga bedelaa ogolnaa ma dhaheen ingiriisku somalilan isfo uk miyay dhaheen mise nowan nowisay dhaheen war talyaanigu ma yidhi bilfagowra durmiillo war carabtii yartay ma dhaheen cajabay cajiibay cawadi ayaanay war dad badanoo ayaanta carab sheeganaya inay carabtu war hadda ka hor safiir kibligaad la dhigi jiro kenyaana wuxuu yidhi soomaalidu weligeed muraayad iskuma fiirin sababtoo ah waxay tahay bay ogaan lahayd hadday isku eegi lahayd berigaa warkiisa aad baan uga cadhooday laakiin waxaan ogaaday xaqiiqa inay tahay markay carab sheegteen war soomaalidu arabi iyo afrikaan isku darsan inay yihiin waxaad ka garan kartaa siday gabdheennu cadcad yihiin allaha naga cafiye miyey u dhasheen mise way iska dhigeen war taliyaa dalka wuxuu yidhi ninkii dhoofkuyo midbaa geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa war ciidanka lugta jenaraal biixi wuxuu yidhi horjoogayaasha ajaaniibta iyo kuwa soomaalida al-shabaab waa isku dhegan yihiin weeraradii baan cidhiidhi geliyey waana laga adkaaday buu yidhi allaw colkeenna colu bixi ahaa marka war wasiirkii koonfur galbeed iska casiri ilyaas oo lafta ku dhega hadlaaya wuxuu yidhi haday ii kala kacday diyaaradda haday kacday am star wariya maqurbiya u ka yimid oo ku laabtay war ma tigtokar buu noqday war ma wacdigiiyo roob u bedelay war automatic abdheed oo isu diray war kalemaanay war ma haysiine ah. sheekh ismaanciil maxamed cigaal ah. oo ahaay hogaamiyaha culummada tabliiq ah. sacuudigu ku xijaabtaa la yidhi hadda allah u dhaxariistaa jeshii dhammaantaa ifka joogi mayse war shiikh bidafaarax caalim meesha lagu dilo waa laascaanood allah u naxariistaaso khudbada ka soo baxaana la dila hadda waxay ila taha caalim bayd ilaahay ka soo baxay kii ou gacantiisa sababsadaa eedaya war qof cadaab raba ma adaa ka celin kara ma fahmin war kalemaanay wax sheeg sheegiinaa nacaye ah. shiikhii hogaaminaya culummada tabliiq ah. sacuudiga u ku dhintay war dhimasho sugaha sacuudiga bin salmaan ah. arooskiisa warbaahinta lagama sheegin khudbasira miya war kristiyaano ronaldo sacuudiga u soo wareegsaday kooxda alnasri ayuu heshiis u saxiixay war rajab dayib erdogan madaxweynaha turkigaoo ka hadlay ku adkayntii maalmahan dambe kursiga kaydka loogu haya kristiyaano ronaldo wuxuu yidhi garab istaaga falastiin baa lagu faquuqayaa warwar ma haysiina guddoomiyihii hore degmada wadajir axmed daaci oo ka hadlay hilowlagaab oo ku taalla xuduudda galguduud iyo shabeellada faaraxe wuxuu yidhi xaasaska shabaab ee jooga degaanadii la xureeyey ee nimankoodii oo duurka jooga afar saac taleefanka kula nuulnuule islama joogi karne ha noo firaaqeeyeen ama duurka ha galaanoo nimankoodii ha aadaan ama xamar ha aadaanuu yidhi marka waa yaabaye xamar ma wixii xumoo dhawaa loo soo diraa malaha xabsi ha la geeyuu ka waday war dad badanoo xamar inuu nabad ahaada aan rabin wixii xun xamar ha aadeen waa dhihi jireen laakiin anigu axmed daaci ka filamahayn war odigu malaha fartaa ugu dhacday oo mayskiliin taj buu ahaa warwarmaysiina taariikhda markii ugu horraysay waxaa dhacday in madaxweyne soomaaliyeed uu yidhaahdo shacabkaygiiyow dhibkaan idiin geysanay raalli ka ahaada madaxweyne xasan sheekhna wuxuu yidhi saddexdii maalin ee waddooyinka xirnaayeen daruufaa nagu kalliftay cadow aad ogtihiinaa nala xidhiidha marti xurmo nagu lehna waa nala joogtay raalli ahaada shacabkaygiiyow waan ogahay duruuftiinna marka maanta waxay maraysaa in digreeta madaxweyne shacabkii lagu raaligeliyo war waxaan maqli jiray dhegow danteeni i aniga dhantaalo rucse dhaawac geysto dhayaya maliite ruux talaadu dhaftana dhaxaanu aragne ruuxaad ka tagtay dheel ma joogteer dhabu fiirso dhabu fiirso weliga war haylo taraariixna waxay ahayd lacagaysto dhayayaa ma liito war kalmaane wixiinu waa guulwadeyne ummadda in saddex maalin tariiqadii laga xiro mar ay qiil noqonaysa ma jirto madaxweynihii baana raaligelin bixiya bulshada kuma qanci karto sababto ah wixii dhici laha waa ku dhaceen war duruufta dalkeenna ka jirtaa nugu kaliftayaa lagu yidhiye aduguma dal kalaad joogtaa war toddobaadkii la soo dhaafay dadka ugu badanoo jeedka la xidhe ka cabanayay waxay ahaayeen dad maraykan iyo yurub iyo turkiga kala jooga war iyaga laftirkood haddii jeedadka laga xidho inay ka cadaan maysan raaq u lahayn war ma safaray muqdisho ku iman lahaayeen baa laga joojiye warjidadka muqdisho la xidha waa qalad ay ku dhaheen waryaada waxaan maqli jire nin lagu seexdo ha seexan hadda ka horna hadraa wuxuu yidhi habkii xidinxiidka dugaag huwantiisa heshiis lagu duulay horseed ka ahaaye markii kaabka la soo helay guusha tukaha yidhi hoow war ha shaanqale saami hagaagna u qaybi hadhowna itoosi tukow hayadaadu waxbay huwanaydee halkay tala joogtay ka sii waday hawsha sakhdii dhexe howda ninkii hurda toosi halkaag jaljalleecahan qaar warwareegga dugiyahan fariirka weldayskula haadi gar laysu hankaabsay wuxuu yidhi hoowar hadeer iyo saakaya dee weligayba inaanan hambaynin horaad u ogeyday maxaad igu hiif ninkayse ka hoostay mar bay hawireene dugaag huwantiisa hilbaha cunistooda habeen habeengama'iisa ayuu hanfogaanta halkii kaga dhaartay marka xiitaxiito maalintaa kadib ma aysan seexan habeen iyo maalin araday lankiseehadiyaasa aisdubi dhalaasa war horaa loo yidhi nin seexdi nin soo jeedaa sira aryaadaha horaa waxaa loo yidhi mug waa eran mug waa ayax mug waa kaa'adkiya gaalo mugna waa abuur iyo falliin geeda lagu oomo mugna waa abaar caratayoo owrta naga laysa mugna waa anaa odayahoo kuu arrimihaaya ey ay dhalaan ahay haddaan iridba kaa oodana waa lagu dhammeeye warnimayahow nin cabdulaahinoshlayidhaa wuxuu yidhi haddii dunida ay dumar maamuli lahaayeen dagaalka ma dhicin haddana lama arkeen laba dawladood oo heshiis ah sababtoo ah xarash ayaan u hayaa col ayaan ka ahay shirkii qaramada midoobe ayay miiska jag igu siisay calaymasaarkii taraam ayay sankii ii taagtay shirkii shiinaha iyo afrika ayay igu dhiga warrantay iyo kuwo kale ayay isdhihi lahaayeen war waxaad sheegaysa maaqaana naga tag dayaxaa la aadaanku idhi anuguyo haddii dayixii la tegey haddii dadku horay u maray maan dadaalno oon ku dayanno maan dadaalno oon ku dayanno dareeni naga tagtee waryaa maxaan ku dayanna adinkaa iska daba wareegaye waryaxishoodooshaqayqawiila kuwaartan qaarkiin waa gaari waaseen waryaa araa waa ku dayana gamuuna cirka u gamaynaa xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabo wahayd barnaamijka ogaal guud ahaana waa inaga intaa dhegeystayaal barnaamijka ogaal waad kala socoteen keeran anigoo cabdicasiis saliid beerada barnaamijka ila soo codsiinayey cabdirasaaq salaad isaaq ayaa farsameynaya intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doona nabadgelyo mahadado cudurka ihaya cablawaad maqasheen cantar baalahayo cimrigiiba jacayl cawaaqib xayaa cashaq ruuxu helaa kullay waa cadibma curyamowday hadduu caga ka xidhxidhe cimrigeeba jacay ilu cawaaqib jacaylil waqawaaqib xunyaay amrigiiba jacayl waqawaaqib xunyaay iyo cuskaade amrigii bajacay inuu caaqib xumyaay amrigii bajacay inuu cawaaqib xumyaay amrigii bajac